ku dhex jirnay oo ah wujuub an u asturan mid ku nasbina qismigaasu lixu ahaa key aljaara waa soo qaadanay inkastoonan misaalin laakiin qaacidahaan waa u soo qaadanay kan labaadna laamukeey ayuu ahaa afaraa marka noo dhiman wlxarfu xarafka athani oo labeeya wujuubkiiaan ku jirnaa lixu ahaa laban qaadan lian ah, lixu ahaa laban qaadan key aljaara iyo key aljaara iyo laamijxuud labadaasaan qaadana xarafka labeeya marka oo bacdigiis ficilka mudaaric lagu nasbiyo an mudmaraa oo wujuub u asturan marka xarafka saddexaadu noqon laha markaan qaacidada ku soconno annagu aan sheegnay laakiin tirada shiika xarafkii labaadu u yahay sababtoo ah asagu key aljaara ma soo tirin ah, qaacidahaan waa u sheegay laakiin key aljaara ma soo tirin saas darteeda malaamu juxuud kaliya maadaama uu sheegay saasu ahaani asagu leeyahy laakiin annaga laban soo qaadanno ahaalisay noo noqonaydaa marka tiradaas hadhow hay isku qaldin oo yidhi walxarfu xarafka afaani labeeya oo ficilka mudaaricoo ka dambeeya lagu nasbiyo an mudmara oo wujuub u asturan xarafkaas labeeyaa xataa weeye xataa maxay macnahaan tusee xaraf kastoon sheegna macnaan u sheegaynaa camalfalna waa u sheegaynaa macnana waa u sheegaynaa marka maxay macnahaan tusee wa huwa xarafkan xataa ah yufiidu wuxuu faa'iideeyaa algaayata yool aw tacliila ama cilayn maaha labadoodu iskuma faa'iidayna labada miduu faa'iidaynay xataada oo ficilka mudaaric oo ka dambeeya la nasbiyo oo lagu nasbiyo an mudmara'a oo wujuub u asturan laba macnay mid keentaa mar waxay keeneen inay macnaheedu noqoto bimacnaa haayo haayadu waa bimacnaa ilaa meel wax ku dhammaanaya marna waxay noqoneen bimacnaa tacliil labadaas macnay ku timaadaan labada macno waxaan ahayn kuma timaado labadooda isku marku imaanme midba maray ku imaaneen mar waxay ku imaaneen bimacnaa haaya marna waxay ku imaaneen bimacnaa tacliim xataada ficilka mudaaric ka dambeeya la nasbiya waa labadaas macnaheedu wa huwa xataadu yufiidu wuxuu faa'iidaynaa algaayata yool ama meel wax ku dhammaadaan aw itacliila ama cilaynu faa'iidaynaa wa macna algaayati gaayo macnaheed ana maa shayga qablaa horteeda ku sugan yanqadii wuxuu ku dhammaanaa bixusuuli maa shay soo xasilidiis bacdaha gadaalkeeda ku sugan gaayaxaa loola jeedaa waa lagaa rabaa waa muhiim haddii aad tidhaahdo xataadaanu gaayay faa'iidaydaa waxaa lagu leeyahay gaayada macnaheedu muxuu yihi waxaad ku jawaabee gaayo macnaheeda waxaa loola jeedaa xataada waxa ka horeeya waxay ku dhammaanayaan waxa ka dambeeya markii la helo xataada waxa ka horeeya waa dhammaanayaan waxa xataa ka dambeeya markii la helo mar haddii xataa wixii ka dambeeya la helay wixii ka horreeya waa dhammaanaya saasuu ku dhigay sheikha fiiri waa macna alghaayati haaye macnaheed anna maa shayga qablahaa xataada horteeda ku sugan yanqadi waa dhammaanaa bixusuuli maa shay soo xasilidiis bacdaa gadaalkeeda ku sugan fiiri wadalika miaalki naxwi qowlilaah waa ilaahay qowlkiisaoo kale tacaala ilaa wuu sarreeyaahe xataa yarjica ilayna muusa maxaa ka horreeyey lan nabraxa calayhi caakifiina xataa yarjica ilayna muusa hadda adiga fiiri marka waxa ka horeeya waxa weeye waa in ay dibigii ama weylkii cibaadadiisa ku nagaadaan taasaa ka horreeyey lan ka suuli mayno calayhi calىa cibaadati اcijli dibiga yar caabudidiisa caakifiina kuwa ku negi inaan nahay ma ka suulayno xataa yarjica ilayna muusa ilaa muuse soo laabana laakiin dibi caabudidda halkay ku ekaane muuse markuu soo laabo xataa ah, waxa ka horeeya oo ah caakifiina alcukuuf calىa cibaadati اcijli in lagu nagaado dibi caabudid goormay dhammaane rujuuc muusa marka muslim muslim ma ogolaana dib in la caabudo maya hadduu imaado dibi caabudi waa dhammaane waaba gubayba isaga dhamaaba waaba gubayba markuu yidhi dibiga xunkaas dibi nool ma ahayn oo ahaa dahab iyo wax la dhaldhalaaliyey oo la shiilay oo afka ka dalo ay dabada dabaysha loo jeediyo uu dabayshu horey ka geli gadaal ka baxay buux uu leeyay markaasaa dibi mooday ee dibi ruma ma ahayn ha dabunta ku tuuray u yidhi kaas ilaahaagii dabka lagu riday musasaamiriyo marka fiiri wixii ka horreeyey xataa oo ah alcukuuf calaa ibaadati اcijl halkay ku dhammaadeen xataa wixii ka dambeey markii la helay oo ah nabi muuse soo laabashadiisa xataadaas maxay faa'iidayday haaya waa kaasaa haayadii haaye saasaa la yidhaha waxaa xataa ka horeeya waxay dhammaanayaan markii xataa waxaa ka dambeeya la helo wadalika mithaalki naxwi qowlihi tacaalى lan nabraxa calayhi caakifiina xataa yarjica ilayna muusa ilaa muuse noo soo laabto icraab marka waxaad leedahay xataa xarfu gaayatin wa jarin labadaas macnay tusee horta waa xaraf wax hoos dhiga macno ahaanna gaayay faa'iidayneen mabniyun calى sukuuni laa maxala lah min alicraab yarjica ficlu mudaaricun mansuubu ban mudmaratan wujuuban bacda xataa ban mudmaratan wujuuban bacda xataa wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirih ilaynaa ilaa xarfu jarin mabniyin calى sukuni laa maxala lah min اlإعraab maa damiir mutaصil mabniyin calى sukuni fi maxali jarin aljar wاlmajruur mutacaliqaani byarjica muusى faacilu yarjica waa faacilka yarjica marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun calى aakhirihi manaca min duhuurihaa ishtiqaalu maxali may manaca min duhuuriha atacadud manaca min duhuuri atacadud halkaas markaad joogta waxaad leedahay aad u dhegaysta waa iska fududi waxaad leedahay wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fii ta'wiili masderi majruuru bxata xataadaasaa lagu jiraa wtaqdiiru xataa rujuuci muusaa ilayna lanabraxa calayhi caakifiina ka suuri mayno dibigaas cibaadadiisa inaan ku sugannahay xataa rujuuci muusaa ilayna xataa xarfu gaayatin wajarin rujuuci ismu majruuru bxata wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri aljaaru walmajruur mutacalaqan bcaakifiina markaasaa leedahay rujuuci mudaaf muusaa mudaaf ilayhi majruur wa calaamatu jari kasraة muqadaraة calى akhirihi manaca min duhuuriha atacadud ilaynaa jaar majruurka ku tacaluji rujuuc marka maxalushaahidka aan rabnaa waa maxay yarjica ficil mudaaric weeye waana la nasbiyey maxaa lagu nasbiyey an mudmaraan oo wujuub u asturan bacda xataa oo tusayda haaye wa macna tacliil waa garanay qaayo miaalkeedu waa qaadanay xataa oo tacliil faa'iidaynaydaan haddana rabnaa wa macna tacliil tacliil macnihiisa anna maa shayga qablahaa xataada horteeda ku sugan cilatu wuxuu cillo iyo sabab u yahay lixusuuli maa shay inuu soo xasilo bacdaha xataa gadaalkeeda ku sugan xataada haddii lu yidhaha tacliilay faa'iidaynaysa sidiisa tacliil macnihiis wuxuu yahay tacliil macnihiisu wuxuu yahay xataada waxa ka horeeya a sabab waxay u yihiin waxa xataa ka dambeeya in la helo waxa xataa ka horeeya haddaan la helin waxa xataa ka dambeeya in la heliba m xataada waxa ka dambeeya in la helo yaa cilo u ah yaa sabab u ah waxaa xataa ka horeeya in la helo saasaa waxa la idhahda cilo cilo saasaa la idhaha wa macna tacliil tacliil macnihiisa anna maa shayga qablahaa xataa horteed ku sugan cilatu wuxuu cillo iyo sabab u yahay lixusuuli maa shay soo xasilidiis bacdaha gadaalkeeda ku sugan wadaalika mihaalkii naxwu qawlihi naxwu qawlika dheh naxwu qawlika waa adiga inaad tidhaahdo oo kale libacdi ikhwaanika walaalahaagan oo ardada gobol ka mida inaad ku tidhaahdo daakir war soo mudaakareeyo ku laabo casharkii xataa tanjaxa kay tanjaxa inaad guulaysato daraaddeed war mar inaad guulaysato oo su-aalaha ka jawaabto oo naxwada barato soo muraajice cashar soo daakir daakir mudaakarada waxaa la ihahdaa arday inaad inta meel isla fadhiisataan aad waxa weeyaan midba mar ka niqaashtaan misaalkaanba soo qabo sidaasaa la yidhi maxaa loola jeedaa sababtu maxay tahay ujeeddadu waa halkee maxalushaadka misaalkan laga rabay muxuu ahaa niqaash inaad ka soo samaydaan xalaqba ma waa niqaash inaad ka soo samaydaan adiga arday kale marka fiir hadeer daakir mudaakare darsiga xataa tanjaxa kay tanjaxa inaad guulaysato daraaddeed hadda horta ujeeddada aan ka rabna waxay tahay tanjaxa waa ficil mudaaric yaa nasbiyo caamilu ah an mudmaraan waajib u asturan bacda xataa xataadaan maxay tusee tacliil xataa tacliila maxaa lagu yiqiin waxa ka horeeya waxay sabab u noqdaan waxa ka dambeeya in la helo hadda waxa ka horeeya waa maxay waa mudakaro waxa ka dambeeyana waa guush iyo najaaxi najaax in la helo maxaa sabab u noqon kara xilla u ah mudakarada guusha waxaa xilla u oo keeni kara mudakarada soo ma marka xataa waxa ka dambeeya oo ah najaax guul su-aalihii aad ku guulaysato waxbarashadii ku guulaysato guushaas waxaa cilo u ah oo sabab u ah oo keeni kara waa maxay waxa xataa ka horaya mudakerada raabad laakiin ficlu amrin mabniin calaa sukuuni la maxala lah min alraab wa faaciluhu damiiru mustatiru wujuuba taqdiiruhu anta anta xataa xarfu tacliili wa xataa ah. xarfu tacliil aad waa xarfu tacliil ayado maanta waxa weeyaan gaayaba faa'iidaynayno xataa xarfu tacliili wajarin tanjaxa ficlu mudaaric mansuub ban mudmaratan wujuuba bacda xataa wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhiri wafaacilu damiru mustatir wujuuban taqdiiru anta wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fii ta'wiili masderin majruur bxataa wtaqdiiru daakir xataa najaaxika daakir mudaakara dersiga xataa najaaxika xataa xarfu gaayat wajr waxaa tira xataa xarfu tacliil wajrin xarfaa xataa xarfu tacliilin wajrin najaaxi ism majruurka xataa wacalaamatu jarihi kasratu daahiratu fi aqili aljar wlmajruur mutacalaq bidaka najaaxi mudaaf alkaaf mudaaf ilay mabnin cala alfatxi fi maxal jar haye ذاkr مذاkره dersiga حatىa تنجaxa جuمladii maxaa nimankaa soo qadarnay والجuملة من الفعل والفاaعل في تأويل msdr مجrور بحtى والتقدير حatىa نجاaحka waa la garta soo maha ذاkir kusoo dar ذاkir xatىa نajaaxika halkaasna maxaan uga gudubnay khataa iyo labadii macnay faa'iiday jirtay maxalushaahidki aan ka rabna waxay ahayd ficil mudaaric oo la nasbiyey oo lagu nasbiyey an mudmaraa waajib u asturan bacda xataa walxarfu walxarfaani labada xaraf mid ka sadexeeya iyo war waraabic midka afreeya meeshaan hurdaaye wax kama qabto waa sii kuulaad soo ma jeedi marka inaad jilib iyo calaacal ula fadhiisato wlxarfaan labada xaraf ahaaliu kan sadexeeya wraabicu midka afreeya faau sababiyati wa waawlmaciya waa labadaas faau sababiya iyo waawlmaciya waa labadaas maxaa la yidhaha faau sababiya meesha ma aragtay wixii la sheego macnahooda waa in la fahmaa waa la dhahay iska dheh lama rabo waxa la sheegayo macna wada leey macnahaas waa in la fahmta faau sababiya maxay tahay macnaheedu maxaa la yidhaha faau sababiya maxaa faadan soobiye loogu magacaabo maxayta macnaheedu waawul maciyo sixayta macnaheedu dhegayso faau sababiya maxaa la yidhaahdaa waa inaad qeexdaa waxaad leedahay markii lagu weydiiyo hiya alatii yuqsadu bihaa kownu maa qablahaa sababan limaa bacdaha waxaa la yidhaha faau sababiya waxaad tidhaahdaa hiya alatii yuqsadu bihaa kownu maa qablahaa sababan limaa bacdaha faau sababiya waxaa la yidhaahdaa waa fada loola qasdayo waxa ka horeeya waxa ka dambeeya inuu sabab u noqdo ah, waxa ka horeeya ayada a ah, wuxuu sabab u noqonaa waxa ka dambeeya ah, fadaasaa laydhaha fa sababiye hadda waa lagaa rabaa daabidkan aan kuu sheegay aduma hayda daabidkii ila waa lagaa rabaa beriyan kaa raba hay xaamid ku soo celiyi waa mahaye aan ku celiyo fa sababiye maxaa la yidhaahdaa hiy اlatii yuqsad bihaa kownu maa qablahaa sababa lima bacdaha maxaa la yidhaha falsafiya hiy اlatii yuqsad bihaa kownu maa qablahaa sababa lima bacdaha waa fa'da loola qasdayo oo ujeeddada looga danleeya ay tahay waxa ka horeeya inuu sabab u noqdo waxa ka dambeeya in la helo falsafiya waa sida ma la fahmo waana xarfu cadaf oo xarf cadafnimadeedu waa wadata haye waawlmaxyo maxaa la yidhahdaa dhegayso wahiy alatii tufiidu macnaa maca ويكون mا qبلhaa وmا baعdahaa waaقعayni في زamاaن waaxidi maxaa la ydhaha waawlmaciya waa lagaa rabaa waa su-aal kugu soo wajahan in شhaء الlahu في yوم اثنain miya haye marka wayna hadda xoojidaa maxaa loola jeedaa waaw maxiya hiy latii tufiidu macnaa maca waxa weeyaan waawlmaxyo waxaa la ihahdaa waa wowda tusayda maca macnaheeda o wayakuunu maa qablahaa wamaa baxdahaa waaqicayni fii zamaanin waaxid ayada waxa ka horeeya iyo waxa ka dambeeya hal mar waa inay wada dhacaan waa ku celinayaan hiy latii tufiidu macnaa maca waa wowda faa'iidayda maa maca macnaheeda wayakuunu maa qablahaa wamaa bacdahaa waaqicayni fii zamaanin waaxidin waxa iyada ka horeeya iyo waxa ka dambeeya hal maray wada dhacaya ma la fahmo waawamacyo waa taasaan hiy alatii tufiidu macnaa maca ويكuن maa qabلahaa وmaa baعdahaa waaقعayni في زamاaن waaxidi waa la hayaa sideedaadaa ka mas-uula waay markaa hadda waxaan gelaynaa hadda waa fahmay fausawbiyana waa fahmay waawlmacyana waa fahmay soo maaha haye waa gelaynaa marka labadooda ficilka ka dambeeya a waxaa lagu nasbiyaa an mudmaraa oo waajib u asturan aa lagu nasbiya dhegayso wاlxarفaani labada xarف aلثaaliثu xarafka sadexeeya iyo wالraabicu xarafka afreeya faau sababiyati waa faau sababiya wa waaw اlmaciyati iyo waaw اlmaciya bishardi an yaqaca inuu dhaco fiiri bishardi shardigan waa laga rabaa mar walba wax ma nasbi karaan markay wax nasbinayaan an mudmaraa wax ku nasbinayaan bishardi shardi waxa u ah an yaqaca inuu dhaco kullu mid kastoo minhumaa fada iyo wowda ka mid ah في jawaabi nfyi nfyi jawaabkiis ow darabin darab jawaabkiis waxaa shardi ah in nfyi ka horeeyo oo ay jawaab u noqdaan fausawiye iyo waawulmaciya amase waa in dalab ka horeeyo oo ay jawaab u noqdaan dalabkaas waxaa loola jeedaa nfyiya hormara waxaa ka dabamaraysaa usababiya ficil mudaarica keedaas ka dambeeya ficilkaas waxaa lagu nasbinaa an mudmarahu asturan intaas haddii la isla helay waxaa horeeya nfyi waxaa ku xigsaday faa sababiya faa sababiyadu ficil mudaaricay gasho ficilkaas mudaaric nafyigaasuu jawaab u yahay khalaas ficilkaas mudaaric waxaa waajiba in lagu nasbiyo an mudmarahu wujuub u asturan la mid ah nafya hor maray waxaa ka gadaal maray waawlmaciya waawlmaciyaha ficil mudaaricay gasho ficilkaas mudaaric wuxuu jawaab u yahay nafyiga khalaas ficilkaas mudaaric waa la nasbina waxaa lagu nasbina can mudmaraha wujub oo suran waa inaas nafyaa hormara sawsabiya ka gadaal mare ama waaw maxiid fadaas ama waawdaasa waxay ku jiraan ficil mubaari oo jawaab u ah nafyiga ka horeeya nafyiga ka horeeya waa la nasbina ficilkaas waxaa kaleetoba mid ah dalabaa hormaraa dalab dalabkii haddii facil ka dabamarto fawsabiya ama waawlmaxiya oo ay ficil mudaaric galaan ficilkaas mudaaricna jawaab u yahay dalab ficilkaas mudaarica waa la nasbina waxaa lagu nasbina an mudmaraa oo waajib u asturan bishardi an yaqaca inuu dhaco shardigeeda ayay ku nasbinayaan kullu mid kastoo minhumaa labadooda ka mida ah, fii jawaabi nafyi nafyi jawaabkiisa ow dalabin dalab jawaabkiisa ama nafyu nafyigii فنحو qwلihi ilaahay qowlkiisa oo kale wey taعala ila waa sareeya laa يuqضىa lagu xukmi ma عalayhim ahlu naarka korkooda mowt lagu xukmi ma fayamuutuu fa bisababi an yamuutuu inay dhintaan sababkeed ahlu naarkii markii cadaabku ku adkaado laa yamuutuuna fiiha walaa yaxya laa yamuutu fiiha walaa yaxya sida ilaahay uu yidhi laa yamuutu fiiha walaa yaxya qofka ahlu naarka markuu naarta galo nacuudu bilahi min annaar laa yamuutu fiiha walaa yaxya nololna kuma hayo geerina kuma hayo meel udhaxaydu ka laalaada geeridiiyaa dahab noqayda markaas maxaa yaele xanuunkaa dayla hadduu dhimala markaasay waxay codsanayaan oo ay malaga naarta mas-uulkaa waxay leeyihiin ilaahay noo bari nafta inuu naga qaado ilaahay noo bari marka ilaahay wuxuu leeyahay laa ma lagu xukminayo mowd fayamuutu fa bisababi an yamuuta inay dhintaan darteed mowd loogu xukmina marka meeshaan fiili nafya horey nafyigu waa laa laa yuqdaa lagu xukmi maa calayhim korkooda bilmowd nafya horeeya waa laadaas ficilka mudaarc waa yamuutu faa la xidhiirsatay faa-usababiyaa marka jumladaas oo yamuutu ficilkaas mudaaric jawaab ayuu u yahay laa yuqdaaba nafyiguu jawaab u yahay faa gashay waa la nasbiyey marka faw sababiyaa gashay ficilkii mudaaracoo ka dambeeyey waa la nasbiyey yamuutuuna afcaalukamsa ahe waa la nasbiyey calaamatu nasbihiisu waa xadfu nuun laa yuqdaa lagu xukmi maa calayhim korkooda mool fayamuutuu fa bisababi an yamuutuu inay dhintaan sababkeed ma loogu xukminayo icraab laa yuqdaa laa nafiya naafiya mabniyin calى sukuun lah maxal min acraab yuqdaa ficlu mudaaric muqayaru siiq waa ficil mudaaric oo majhuul loo bineeyey oo naafaacil qaadana naaibfaacilu qaadana laa yuqdaa laa naafiyatu mabniyin calى sukuun lah maxal min acraab yuqdaa ficlu mudaaric مغyر صيغة مرفوع لتجرده من الناaصب والجاaزم وعلاaمة رفع ضمة مqدرة على آkر منع mid alayhim jaarmajruurkaasa naab aacil jaarmajruurkaas aa naab faacilkiya waxaa leedahay alayhi calaa xadfi jari mabniun calaa sukuuni lahi maxal la min alcraab wlhaau damiiru muttasilu mabniun cala kasri fii maxali jari wlmiimu calaamati jamci dukuur aljar wاlmajhuuru mutacaliqaani biyuqdaa iyagaa naab faacilkiya jaarmajruurkaasaad ku tacallujine naab faacilkii booskooda iyaga degay intaas waa nafyigiio hor maray waa kana fawsabiya ka dambayda fayamuutu ficil mudaaricay gashay waa la nasbiyey waxaa leedahay fayamuutu alfaau faau sababiya mabniyun cala alfatxi laa maxal lah min alicraab yamuutu ficlu mudaaric mansuubu bian mudmanatan wujuuban bacda faai sababiyati alwaaqicati bacda nafyi mansuubun wacalaamatu nabihi a wacalaamatu nasbihi xadfu nuuni النون آه. نيابة عن فتح لأنه ميل أفعال خمس وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع صاحب ولليف فارقة بين واو المفرد وواو الجماعة halkaas marka la joogo waxaad leedahay wاljumlatu yamuutu aan rabnaa mslan ka dhaso an a meesha ku jirta maanaan dhihin wاljumlatu min alficli wاlfaacili fii tawiili masderin macduuf fii tawiili masderin macduufin calىa masderin mutasayadin min aljumlaةi alatii qablahaa sabka min gayri saabiqin liiصlaaxi اlmacnaa wtaqdiiru laa yakunu calayhim qadaaء mina famowt minhu waa iska daynayna taqdiirta waa iska daynayna taqdiirta waa u kaasayna waa dib dhiganayna mutamimada u dib dhigayna inta kale ha laii soo xifdiy taasaad moodaa waxaan rabnaa xooga casharku inuusan adkaan marka hadda maxalushaahidku waa halka fiiriya nafya hormaray laa yuqdaa calayhim nafya hormaray ficil mudaarica ka gadal marayo yamuutu ah ficilkii faaa gashay fausadiyaa gashay ficilkaasu jawaab wuxuu yahay nafyiga ka horeeya soo maaha ficilkaas waa la nasbiyey maxaa lagu nasbiyey an mudmaraa waajib u astumo bacda faai sababiyati اlwaaqicati intaas yaan layga dayicin le intaas yaan la dayicin dalabkiiyaa haray marka wa ama dalabu dalabka fa amaaniyatu ashyaa waa sideed shay dalabku waa sideed shay sideed shay wey dalabku waa sideed guuc mid ka midu hadduu hor maro ficil mudaaric ka gadaal maro faasabiya ay gasho ama maciya waa la nasbina amud maraha lagu nasbina waa sideed nuuc dalab وأmا طلب ضربka فثمانiيaة أشhyاء waa سدeed شhay الأمر أمر والدعاaء duعe والنهي نهي والاستفهاaم والعرض والتحdيd boorin والتmني jeclays iyo wrajاء waa سdeedaas سdeedaas mid ka mida hormar أمر duعo نهي استفهاaم عaرضi تحdيd تmني rajاء سdeedaas mid kamidu ah ah, ah haduu hormaro ficil mubaarc ka gabaal maro ficilkaas ay gasho faasawiya waa la nasbina hadday waa maciyo gashana waa la nasbina maxaa lagu nasbinaa an mudmarahu waajib u asturaan mid mid sideedaba waa in la miaaliyaa wa ama alamru amarka fa huwa amarkii adalabu waa dalab horta amar xaa la yidhah mid walba in la bartaa amar xaa la yidhaah duca xaa la yidhaah nahyi xaa la yidhaah mid walba waa in la barta wuxuu ku yidhi ama almru amar fa huwa amarku adalabu waa dalab dalabkaasoo assaadilu ka soo furay min alcadiimi mid weyn liman axad xaggiisa u soo furay huwa manku duunow ka hooseeya amar waxaa la idhahdaa waa dalabka ka yimaada mid weyn oo mid ka hooseeya xaggiisa u soo furay kaasaa la yidhahdaa amar amar kaasaa la yidhahda amar kaas ayaa la yidhahdaa amar maxaa la yidhaahda ama almru amar fa huwa amar adalabu waa dalab dalabko asaadiru ka soo fulay min alcadimi mid weyn liman axad xaggiisna u soo fulay huwa duunahu ka hooseeya oo sokadiisa ku sugan amarkaasaa la yidhahda waa dalab mid sare ka yimid mid ka hooseeyana ku wajahan oo wax laga dalbayo kaasaa waxaa la yidhahdaa amar wadaalika tusaalihii naxwu qowlilustaadi waa shiiqa hadalkiisa kale litilmiidii ardaygiisa uu ku yidhaahdo daakir mudaakare darsiga fatanjaxa oo aad guulaysato oo watanjaxa adoo guulays inaad guulaysayda ay la jirto fiiri daakir mudaakare waa amarkii hormaray ficil mubaarica ka dambeeya waa tanjax ficilkii fawsabiyaha gashay waxaad leedahay daakir mudaakare darsiga fatanjaxa fabisababi an tanjaxa inaad guulaysato sababteed sababta aad u muraajacaynayda waxay tahay waa inaad guulaysato ah. faa-u sababye maxay ahayd soo ma ahayn fa'da loola qasdayo waxa ka horeeya inuu waxa ka dambaysa u noqdo soo ma ahayn hadda fiiri daakir fatanjaxa fa'da maxaa ka horeeya mudaakaro maxaana ka dambeeya guul ah marka waxa ka horeeya oo mudakarada ah wuxuu sabab u noqonaa guusha saasaa la yidhaha fawsawiya waafada waxa ka horeeya ay sabab u noqdaan wax ka dambeeya icraaban daakir ficlu amrin mabniyu calى sukuuni laa maxala lah min alcraab wafaacilu damiiru mustatir wujuban taqdiiruhu anta fatanjaxa alfaa faa sababiya tanjaxa ficl mudaaric mansuub بأن مطمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقعة بعد الأمر وعلامة نصب فرحة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستطر وجوبا تقديره أنت halkaasaan ku joojayna waa iska daynaynaa wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fii ta'wiili masderin macduufu calىa masderin mutasayadin min aljumlati alatii qablahaa sabkan min gayri saabikin liiصlaaxi اlmacnaa wataqdiiru litakun minka mudaakaratun fanajaaxuka iska dayhina intaas intaas iska dayhina marka intaas waa iska dayhina inta hore la idinka rabaa soo ma jeedi maxalushaadku marka hadda waa tanjaca ficilkaas mudaaric amara ka horeeyo daakir ficilkii mudaaric faa gashay fa-usawiyaad maxaa lagu nasiyey anmudmaraa oo waajib u asturan waawlmaciyada waa kan iyadoo ka dambayn oo watanjaxa waawlmaciya waxay ahayd fiiriya hiyo alatii tufiidu macnaa maca ah, waa wowda faa'iideyda macnihii maca wayakuunu maa qablahaa wamaa bacdahaa waaqicayni fii zamaanin waaxidin waxa ka horeeya iyo waxa ka dambeeyana hal zamanay wada dhacaya fiiriya marka waxaa leedahay daakir mudaakaree darsiga watanjaxa wa maca an tajaxa inaad guulaysayda iyadoo la jirto ah marka mudaakara markay timaado guushi waaba la jirtaa waxaa isku mar dhacaya mudaakarada iyo guushi mudaakarada aad mudaakareedo waaba guulaysatee ah, isku maray dhacayaan waxaa ka horeeya mudaakarada iyo waxa ka dambeeya guusha isku mar daakir mudaakare darsiga watanjaxa waa maca an tanjaxa inaad guulaysayda iyadoo la jirto icraab daakir ficlu amri mabniin calى sukuuni laa maxala lahu min alicraab wa faaciluhu damiiru mustatiru wujuuban taqdiiruhu anta watanjaxa alwaawu waaw lmaciya tanjaxa ficlu mudaaric mansuub ban mudmaratan wujuuban bacda waawi lmaciyati alwaaqicati bacda اlamri وcلاaمة نصب فرة ظاaهرة في akhره وفاaعلهu ضميir مستطر وuجوبا تقديره أnت waa iska daynayna والجuملة من الفعل والفاaعل في تأويiل مsdر معطوف على مsdر متسيد من الجuملة التي قبلها صبكا من غير sاaبق لإصلاaح المعنى والتقدير لتكن منka مذاكرة ونجاaحka iska daynayna kaas idinka laydima diri idinka wixii laydin dira laydinka rabo wa ama ducaau ducada ducahaa la yidhaha horta balab horta amar waa soo baranay soo maaha hade duca maxaa la yidhaha duco waa inaan baranaa ama ducaau duco fa huwa ducuhu adalabu waa dalab dalab almuwajahu la jiheeyey min asaqiiri mid yar xaggiis ila alcadiimi mid weyn xaggiis loo jiheeyey duco waxaa la yidhaahdaa waa dalab mid yar xaggiisa ka yimid mid weyn xaggiisna ku wajahan kaasaa la yidhahda wa ama ducaau duco fa huwa ducaha adalabu waa dalab dalabkaasu almuwajahu laga wajahay oo laga diray min asakiiri mid yar xaggiis ilalcadiimi mid weyn xaggiisna loo wajahoo loo diray kaas ayaa la yidhahdaa kaas ayaa la yidhaahdaa naxwu allaahuma yaa allah ha isku dhihin allaahuma yaa allaahuma ha isku dhihin maxaa yeelay allaahuma ninka ku jiraa yaa u bedelka yid ya yaana waa mucawadu canhu waa kii bedelka laga ahaa qaacidadan waxay tahay alciwadu wاlmucawadu canhu laa yajtamcaan foolxumaa ka imaanay hadii la jamciyo foolxumaa ka imaanay ma miisaalina foolxumada ka imaanayd hal arkay ciwad limucawadu canhu ma miisaalina ha wuxuu dhihi jiray shiikeennu xafidahu llah waxaa lagu tusaa foolxumada ka imaanaya wadaad ah, arbacada habeenka arbacada uu qoys wardi u akri jiray qoyskan marka bunay dibaan xoogaa cambuulo yaray siiyaan xerowgan marka maasha allah bunkiisaasu habeenkaas ka jabsada adkaartan waa u akriyaa wadaadkii xerowga ahaa oo arbacadii gurigee laga suga hal arbaca haduu goyn oo laga cayrina meesha qoysaa waxay yidhaahdeen wadaad anagu geelaan noo qalan ama ariye noo imaw arbacada laba shaya markaa isku qabasho karan qoyskii raatibka ahaa inuusan dayicin qoyskii raatibka ahaa inuusan dayicin xifdiya diinana inu ka soo fara qabsano digir iyo xooga cambuulaa dishay markaasuu wuxuu yidhi wadaad kaloo xerooba u u diray wuxuu yidhi nin yahow adkaarta qoyskaas u tag waxaad tidhaahdaa wadaadkii maanta hawlaa qabsatay anaa ciwad ka ah anuu isoo diro anaa ciwadka anu isoo dir wadaadkii waa tegey wuxuu yidhi anaa isoo dir wadaadkii ha akri adkaarta halkaas fadhiisee wardiga akri mawtakaashi iska diyaari kii meeshuu aada saa la waa baaqday allabarigi geeliina lama qalaayo cadbacada waana ku dheganta markaasuu cararaysu yidhi reerka albaabkii soo galaa gow gow waa kuma hebel hebel ma soo dirino adiga ha waa soo diri hadda xag soo dono tartiil darada ir masak ma qurxoonta marka waxaa la yidhi ciwad kii hore mata ciwad ahay soo maaha kanuna waa cawad carwa kii bedelka laga ahaa muxuu soo daro waxaa la yidhi sidaas u fil daran taho meel laguma jamciyo ciwad iyo mucawad canhu ka soco miaal in la fahmaan ka rabi marka yaa allaahumma saasaa ka imaanaya yaadu waa maxay waa mucawadu canhu mintuna waa ciwad laa yajtamicaan ma kulmaan maxaa la rabaa allaahuma inaad tiraa ama inaad tiraa ya allah inaad tiraa miimka go haddaad yadi keenayd ee miimkoo joogta oo ciwad ah mucawad canhugi lama keeni karo meel iskuguma tagaan labadooda ma la fahmo aye marka waxaan leenahay allaahumma yaa allah ihdinii ihanuuni faacmala fabisababi an acmala inaan sameeyo sababteed alkhayra khayr oo wa acmala maca an acmala inaan samaynayo ayadoo la jirto alkhayra khayr waa kana hadda darabki fiiri sow lama dhihi waa inuu kow darabkaanu ka tagaa mid yar mid weyn xaggiisana loo diraa addoonu xaggiisa ka tegi allah xaggiisana waa aadan darabka soo ma jeedi duca waa kaasa marka waxaa leedahay allaahuma munaada mufradun calamun mabniyun calى dami fii maxali naصbin ihdinii ihdinii ihdi ficlu ducaa ficlu ducaa sida ficlu amarka loo ecraaba hadda fiiri irmi ma eraabi taqaanaa irmi irmi ma eraabi karta adiga ma eraabi kartaa ramaa waa tuura yarmi waa tuura irmi ma eraabi karta orta ihdina waa eraabi karta marka waa lama ficlu ducaa ficlu amar sida loo eraaba waxaa leedahay ihdi ficlu ducaa aad leedahay ila ilaahay wax lama amray mogta aanku igu socoshaa allaahuma allaahu munaada mufradun calamun mabniyun calaa dami fii maxal maskun ad leedahay ah, haddii kale waxaad tidhahdaa allaahuma munaada xudifa minhu xarfu nidaa asluhu yaa allah ah halkaasuu ka yimi asluhu yaa allah yaa xarfu nidaa maanaa badxo allah munaada mufradun calamun mabniyu calaa dami fii maca nasbi mintu waxa weya ciwaday aheed ayadu soo ma jeedi ihdi ficlu ducaa mabniy calى xadfi xarfi cila wahiy lyaa alkasraةu qablaha daliilu calayha لأn alkasraةa اktulyaa wafaacilu damiir mustatir wujuba taqdiiruhu anta ay leedahay ni anunu lilwiqaaya weliyaa damiru mutasilu mabniin calaa sukuuni fii maxali nasbin waay faacmala waa kana maxalushaahidkii ducadii waa hormartay marka allaahuma hdini allow hanuuni ducadii waa hormartay waa taas waxaa leedahay faacmala alfaau faau sababiya mabniin cala fatxi laa maxala la min alicraab acmala ficlu mudaaric mansuub ban mudmaratan wujuuba bacda faai sababiyati alwaaqicati bacda اducaaءi وcalaamaة naصbi fatxaة ظaahiraة fi akiri wafaacilu damiru mustatir wujuba taqdiiruhu ana alkhayr mafcuul bihi mansuub calaamaة naصbi fatxaة ظaahiraة fi akiri halkaas intaasaaba laydinka raba wax kale laydinkama rabo idinka intaasa isku weynina insha allah intaasaan ku joojayna wa acmala fiiri tanada waa la mid allahuma hadinii allow i hanuuni wa acmala wa maca an acmala inaan samaynayo ayadoo la jirto alkhayra khayr allaahuma munaada xudifa minhu xarfu nidaa asluhu yaa allahu yaa xarfu nidaa maanaba adcu الله مناaد مفrد cلم مبني على ضم في محل نصب اهدي فعل الدعاء مبني على حذف حرف العلة وهي الياء الكسرة قبلها الدليل عليها لأن الكسرة اqتلyاء والفاaعل ضمير مستر وجوبا تقدير أنت wnuunu lilwiqaaya wlyaa damiir mutaصil mabniy calى sukuni fi maal nas mafcuul bihi وأعمر الواو واو المحية أعمر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المحية الواقعة بعد الدعاء وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستطر وجوبا تقديره أنا الخير مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره هذا وين فيرنا فأسويه حالة إيجري waxaa la dhihi jiray hiy alatii yuqsadu bihaa kownu maa qablahaa sababan limaa bacdaha soo maaha hadda fiiriya faacmala waxa ka horeeya waa maxay ihdini soo maaha in ilaahay ku hanuuniyo in ilaahay ku hanuuniyaa sow sabab u noqome waxa facda ka dambey oo ah inaad kayr samaydo in ilaahay ku hanuuniyo maxay sabab u noqone inaad kayr samaydo alla idha waa aragnay fausabiye waawlmacyana fiili waawlmacyana maxay aheed hiya alatii tufiidu macnaa maca wayakunu maa badahaa wamaa qablahaa wayakunu maa qablahaa wamaa bacdahaa waaqicayni fii zamaan waaxid hadda wowdan fiili ihdinii ilahu ihanuuni waacmala alkhayra wa maca an acmala hanuunka marka alla ku siiyo iyo markaad wanaagga samaynayda waa isku mar waaba markaasaaba alla ku hanuuniyey marka aad kayrka samaynayda waa marka alla ku hanuuniyey marka hanuunintii alla ku siiyey iyo kayr samaynta isku mar dhaca wa ama nahyu nahyi nahyi horta xaal la yidhaah nahyigii mausan noo qeexin nahyiga waxaa la yidhaha isilaaxa dalabulkafi can ilcamali dalabulkafi can ilcamali arrin ka inaad ka joogto waa in lagaa dalbadaa dalabulkafi can ilcamali waa in lagaa dalbadaa arrin inaad ka joogto dalaban jaaziman dalab go-an maxaa la yidhaha nahyiga nahyi waxaa la yidhahdaa dalabulkafi can ilcamali dalaban jaaziman waa in lagaa dalbado camal inaad ka joogto dalab go-an maxaa la yidhaahdaa nahyi nahyi waxaa la yidhaahdaa dalabulkafi an can ilcamali dalaban jaaziman waa in lagaa dalbado arrin inaad ka joogto shaqo inaad ka joogto dalab go-an ma la fahme waa kaasaa nahyi misaalkii nahyiga naxw laa talcab ha cayaarin iska da cayaar laa talcab ha cayaarin fayadiica amaluka fabisababi an yadiica inuu dayacmayo sababteed amarunkaydi diilkaaga wa yadiica wa maca an yadiica inuu dayacmayo ayadoy la jirto amarunkaydi diilkaaga fiiri meesha laa talcab ha cayaarin laa talcab laa naahiyatun aad leeda mabniyun calaa sukuuni laa maxala lah min alcraab talcab ficlu mudaaricun majzuumun bilaa naahiyati wa calaamatu jasmihi asukuun وفاعله ضمير مsتطر وجوبا تقديره أnت نهي waa kaas waa hor maray لاa تلcب cayaarin gg فiعل مdaaرca ka daمray سa gaشhay فيضيica mlka فيضيica أmlka الفاaw فاau مبني عaلى الفتح لا محل من الإعراab يضيع فعل المضارع منصوب بأن مضمرة mansuubu bian mudmaratan wujuuban bacda faa'i sababiyati اlwaaqicati bacda الnahyi wacalaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi aakhirih amalu waa faacilkii amalu faacilu yadiica marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi aakhirih amalu mudaaf alkaafu damiiru muttasilu mabniyun cala alfatxi fii maxali jari mudaaf ilayh hadda maxalushaahidku wuxuu yahay waxaa hormaray nahyi laa talcab ficil mudaarica ka damara waa yadiic fa sababiyaa gashay waa la nasbiyey can mudmanaha lagu nasbiyo waajib waa suran ayadoo wawdii ka gabaal martayna waa kan laa talcab ha cayaarin wayadiica wa maca an yadiica ayadoo ay la jirto inuu dayacmayo amaluka dilkaaga laa talcab laa naahiyatun mabniyun calaa sukuuni laa maxal la min acraab laa talcab laa naahiyatun mabniyun calaa sukuuni laa maxal la min acraab talcab ficlu mudaaric majzuumu bila naahiyati wa calaamaة jasmi الsukuun wa faacilu damiru mustatir wujuba taqdiiruhu anta wayadiica alwaaw waaw lmaxiya mabniyin calى fatxi la maxal lah min اlcraab yadiica ficlu mudaaricu mansuubu ban mudmaratan wujuuba bacda waawi lmaciyati alwaaqicati bacda الnahyi وcalaamaة naصbi fatxaة ظaahiraة fi akiri amaru faacilu yadiica marfuuc وcalaamaةu rafcihi damaة ظaahiraة fi akiri amaru mudaaf wاlkaafu damiiru mutaصilu mabni calى fatx fi maxali jar mudaaf ilayh allah subxanaه wa taعalى aclam slى اllah وslى اlه وbaaraka calى nabiyina mحamed